يكفي الفرد في الفطر وقد قال أبو ثور كفى ومن فرد أصام بالرؤية من رد ولا يفطر بها والشافعي قال بلى ولعطاء لم يصم برؤيته بل اقتدى بحال أهل قريته ورؤية النهار ورؤية النهار للتي تلت وعن أبي يوسف للتي خلت وألغيا تفاوت المطالع إلا على الأصح عند الشافعي والأكل بعد الفجر جاء عن علي وعن حذيفة وحبر هذلي وليمسك الصائم عن جماع والأكل والشرب بلا نزاع وقيل في ذين إلى الغذاء يرد فعن أبي طلحة أكله البرد ومن يباشر صائما فأنزل ولم يتابع ابن حزم أبطالا مذيون كذا لمالك وأحمد وحجم غير الحنبلي لن يفسد والقيء إن لم يغلب المرأة يضر وقيل لا وقيل مطلقا مضر وشرط صوم نية لا عن زفر في شهره بلا اعتلال أو سفر وعين الفرض وللنعمان صح بدونه في الشهر إن ثوى وصح وبيت الصوم ونفلا صحيح قبل الزوال عند غير الأصباح أو بعده لأحمد وكالسنن للحنفي حتم بوقته اقترن والمالكي في بدء ذي تتابع ينوي فتكفي إن, ينوي فتكفي إن خلا من قاطع وشد شرط غسل حيض انقطع أو جنوب فلم يضر فجر طلع halkan wuxuu kaga hadlayaa soomkii wixii uu ku waajibayey ama wixii uu ku soo gelayey ehm, iyo waxyaalihii soonka jebinay fardun siyaamu ramadaana bisha ramadaan soonkeedu fardi weeyi biاlnasi walijmac in kamala shacbaanu aw daaka hilaaluhu ahal wuxuu sheegayaa halkana ramadaan wixii uu ku soo gelayay uu ku waajibayey waa laba mid buulo in kamala shacbaan shacbaan hadduu buuxsamay wixii shacbaan haddii soddonkeedii ay qaadatay wixii ku xigaa waa ramadaan aw ama daaka waa kaa hore ramadaankii hilaaluhu ahalla bishiisii ay dhalatay oo la arkay haddii bishiisii ay bilatay ay kor noqotay oo la arkay dee markaana iyadana soonkii wuu waajibaya deetana ru'yadii ama araggii ayuu sii kasii hadlay inta qofee loo baahan yahay ee arkay wuxuu yihi wa ru'yatu lwaaxidi takfi hal qof inuu arko baa ku filan walyusad ha loo kordhiyo limaalikin imaam maalik agtiisa thaani mid labaad oo labu shardiyayaa inay arkaan wa nucmaanu istanada fi saxwi listifaadatin imaam abu xaniifa raximah llahu tacaala wuxuu cuskanayaa oo qowlkooda uu qaadanayaa haddii cirku faydan oo aanu dahaadhnayn ama daboolayn oo daruura aanay jirin istifaado ayuu shardiyayaa in sheegidda bishii inay bilato ay badato oo dad badani ay arkaan ru'yadii imise ayaa lagu kaaftoomayaa saddex madhab oo xanafiyaduna ay ku jirto waxay leeyihin hal qof baa ku filan xadiidkii ibnu cumar iyo ninkii acraabiga ahaa iyo ayay markaa qaadanayaan kadib haddana isku sii khilaafi doonaan waaxidkaasi ma sabiilu riwaaya lala marayaa mise sabiilu ashahaada oo hal cadli baa ku filan markii la yidhi ma cadlu shahaada mise waa cadlu riwaaya ayay isku sii khilaafi doonaan oo shaaficiyadu ay rajaxanaysaa cadlu shahaada waa qofkii markaa markhaati sidiisa u gelay deetana dumarkii iyo addoomihii iyo aqbali maayaan qolooyinka qaarkoodna ay odhanayaan cadlu riwaaya waaba wejhi shaaficiyadii ka mida ayaa ku filanoo ciddii xadiidkiisa la aqbalayeyba waa la aqbalayaa aragtidiisana qolyahaasi markaa waa qolyihii lahaa mid ayaa ku filan imaamu maalik raximah llahu tacaala waana qowlkii dambe ee shaafici laakiin shaaficiyadu kaa kalay qaateen waa qowlka uu rabiic leeyahay kanaa dambeeyey wuxuu shardiyayaa laba ka saa'ir shuhuur deebilihii kale ayuu la mid yahay waxaani waa markhaati markhaatiguna laba qof ayuu u baahnaa markaa ilaa laba la helo ma sugnaanayso bishii ramadaan ayay iyagu leeyihiin oo halkii shahaadadii caadiga ahayd ayay marinayaan bilihii kalena way isla ogol yihiin inay laba u baahan tahay abu xaniifa raximah llahu tacaala isagoo le mid baa ku filan waxa midku uu ku filaanayaa buu leeyahay waa markii cirku uu daruuro leeyahay haddii laakiin cirku saafi uu yahay oo waxba aanay jirin mid iyo laba toona ma aqbalayo waayo wuxuu leeyahay waxa dadka kale u arki waayeen bay meeshu qabta midkan iyo labadan inay iska hadlayaan ama wax isu sawireen ayay u badan tahay waxaa la doonayaa haddii cirku uu bannaan yahay dad badani inay arkaan ayaa la rabaa markaasunbaa la aqbalaya laakiin qof yidhi anigaa arkay iyo laba la aqbali maayo wa ru'yat lwaacidi takfi mid aragtidiibaa ku filan walyuzad limaalikin maaliga loo kordhiyo aanin qof labaad oo isagu labu shardiyayaa weeye wa nucmaanu abu xaniifa istanada wuxuu ku tiirsaday wuxuu cuskaday wuxuu aqbalay fi saxwi markii cirku uu bannaan yahay oo saaxi ay samadu tahay listifaadatin buu markaa ayuu cuskanayaa istifaado xaggeeda istifaadadu waa in shaygu uu baaho oo uu bato marka inay dadkii bataan ayuu shardeeya walaa yasum yaanu soomin fi shaki yowmu shakiga ilaa xambaliyun mid xambaliya mooyaane isaguna goormuu soomi xaysu qumma marka cirku dahaaran yahay ee daruura jiraan yowmu shakiga lama soomayo oo waa diidan yihiin jumhuurku xadiidkii daraaddii baanay u diidayaan xanaabiladu waxay ogoshahay maalinka cirku uu dahaaran yahay waa daruurihii jiraan ee markaa ay dadkii ka qariyeen maalinkaasi hala soomo bay leeyihiin oo waxay sidaa u samaynayaanna ibnu cumar radi allahu tacaala canhumaa ayay kaga dayanayaan arrintaa yowmu shaki ma aha bay leeyihin iyagu marka maalintaasi ixtiyaad baa loo soomayaa yowmu shakina maaha yowmu bay leeyihiin waa marka iyadoo aan daruura jirin la arki waayo ee laga shakiyo ma bilatay mise may bilanin laakiin jumhuurku arrintaa waa ku diidan yihiin soonkeedana ma ogola hadduu yoomu shaki yahay laakiin haddaa iyaga laftoodu waa iskusii khilaafayaan maxaa yoomu shakiya shaaficiyadoo kale waku minhaajka shuruud u dhigaya inay maalintu yoomu shaki noqoto haddii kale oo bishiina aan la arag shuruudahaana la waayo waxay leeyiin yoomu shaki maahee waa maalin shacbaan ka mid a waana la soomi karaa bay leeyihiin haddii arrintan soo socotaa aanay imanin wuxuu leeyahay wayukrahu naflu lahu bilaa sabab wayukrahu waa la karaahiyeystaa annaflu sunaysigii baa la karaahiyeysanaya yani soon sunna in la soomo lahu liaxmedo weyn ilan xambeligii baa dambeeyey xambeliga agtiisa bilaa sabab sabab laaan in la iska soomo soon markaa sunno a yowmu shakiga maalinkaas laga shakisan yahay ee u dambeeya shacbaan maalinkaas shacbaan aakhirkeedii noqonaya ama ramadaan awalkeedii taas aan ku kala caddayn haddii la cirkuu dahaaran yahay oo aan waxba la arkaynin waa kuwa yidhi waa la soomayaa ramadaan baana la niyoonay laakiin haddii aanay sidaa ahayn sunno ma la soomi karaa may bay leeyihiin waa karaahin oo markaa xadiikii bay ku xambaarayaan karaahiyaanay odhanayaana taxriir noqonaya wshaafici ila mtinaacihi dahab washaafici shaafici dahaba wuxuu ku tegey ila mtinaacihi nafligii inuu mumtanici isaguna xaaraan yahay oo soonkaa hore laga hadlaya walaa yasuum fi shakila lahaa waa ramadaan yaan loo soomi ramadaan ahaan yowmu shakigii in loo soomo jumhuurkuba ma ogola laakiin sunna ahaan ma laysaga soomi karaa yowmushakigi soon sunnaah ma la soomi karaa xanaabiladu waa karaahiya bay leeyihin shaaficuna waaba xaaraan bay leeyino nahyi ayay waxay ku xambaarayaan daahirkiisi qolyahan kalena waxay ka eegayaan in wixii sabab lahaaba la ogol yahay ila wanagaan i yukrahu nafyu lahu bilaa sabab wixii sabab leh sababtii maxay noqonaysaa nuskada hore ayaa wax ka tilmaamayso wa axmedun kashaafici naflan manac in lam yakun bicaadatin walaa tabac laakiin waynu bedelay maadaama nuskadaha hore axmed iyo shaafici ay isku israacinaysay oy manciga isku raacinaysay laakiin xukunkoodii kala duwan yaho xanaabiladiina ay karaahyo leedahay shaaficiyadiina ay xurmo leedahay saasaa markaa beytka loo yar bedelay laakiin sababta laga hadlaya waa qofkanoo caado u soo lahaa inuu markaa waxaweyaan soomo ama qalle ayaaba lagu leeyo qallihii buu soomayaa ama waaba tabac oo shacbaan buu maaragtay qaybteedii dambe o dhan ba iska soomayey maalan de waa la ogolyahay iyadana oo way ogolaanaya walaysa yakfi lfardu fi lfiri waqad qaala abuu hawrin kafaa waman fard walaysa yakfi kuma filla alfardu qofka qurihi shaahid qurihi kuma filla fi lfiri ramadaan marka laga afurayo ee shawaal bilashadeeda ay tahay qof furo oo bishiisha waal arkaa kuma filla waqad qaala abu hawrin kafaa abu hawr baa isagu yidhi waa ku filan yahay waman farada kelidna muu noqonine cid baa ku raacday ibnulmundir ka mid yahay bilihii caadiga ahaa laba qof baa loo baahan yahay sayn hore soo tilmaamay bishii ramadaanna khilaafkeeda waynu soo aragnay marka ramadaan laga afuray ee shawaal bilashadeedii ay tahay hal qof miyuu ku filan yahay mise kuma fila abu sawrun baa jumhuurkii khilaafay iyo ciddaa raacdisa ibnulmundir oo kale oo iyaguna sidii awalka ramadaankaba ugu filaaday qofku aakhirkiisiina wuu ugu filaanaya oo dee tabac ahaanba waa la ogolaa oo haddii inta hal qof intuu arko la soomo qolyihii lahaa qof baa ku filan ay soomaan oo soddon la dhammaysto iyadoon waxba bishii la aragba haddana la afurayo dee waxaa lagu afuray waa kii yidhi anaa arkay bilowgii marka kol haddaad kii bilowgii anaa arkay yidhi ku afuraysaan iminkaba idinkoon bil arag dee maarata waxaweya haddii uu yidhahdo anagaa arkayna midkii hilaalkii shawaal anigaa arkay hadduu yidhahdana ha la qaata buu leeyahay laakiin jumhuurku way diideen waxaanay leeyihiin marka xagga hore dee nas baa meeshii yaalla ixtiyaad soonka loo ixtiyaadayaana waa ku sugan yahay laakiin tan dambe la mid ma aha qadiyadda uu leeya ay leeyihiin soddon ba haddii kii aragtiisa lagu soomay waa tan lagu afurayo markaa imikaba mid baa lagu dhisay aftirkiina waxay leeyihiin yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan ama yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa yani wax marka maarata waxa weeyaan arrintu ay bilow tahay aan la aqbalin ayaa dhici karta haddii arrintii ay soo socotay in la aqbalo markaa saamaxaadaasaa shamlinaysa ayaa marka qaacidadaas ayuu hoosgelayaa wa saama biru'yati man rudda wa saama wuu ku soomayaa biru'yati aragtidiisii uu arkay bisha man rudda kii la celiyey shahaadisa la aqbali waayo qof baa bishii arkay maxkamaddii buu yidhi ama maaragtay ciddii de u xil saarnayd markaasuu yidhi bishii waan arkay markhaati buu ka waa lagu qanci waayey ama fista lagu tuhmayo ama ruux dumar ha noqdo qoladana markaa cadlushahaadaha daydaynayaan ama maalikiyaba ha noqoto meeshan uu tegayo dee qof labaad baa loo baahan yahay ha la yiri haddii uu la celiyo shahaadadiisii qaabkii la doonaba ha loo celiye isagii bishii wuu arkay sowma wuu hubaa inay maanta ramadaan tahay wuu soomayaa isagu maxaa yeelay suumuu liru'yatii xadiidkiimarka walaa yufir bihaa laakiin kuma afurayo haddii hilaalkii shawaal keligii arko oo maxkamaddii ay celiso ma iska ciidayaa keligii oo afuraya maybaan jamaahiiru lfuqahaa way diideen oo waxa weeyaan waxay leeyihiin asawmu yowma tasuumuun alfitru yowma tuftiruun maalinta la afuraya oo sababtii marki soo ogolaanay waxay leeyihin xaggan waxaa laga baqayaa fasaqadii inay iska yidhaahdaan waanu aragnay oo iska cunaan washaafici qaala balaa imaam shaafici isagu wuxuu yidhi waa afuraya laakiin wuu qarsanaya inuu soomaa waa xaaraan la waa maalin ciide ciidna in la soomaa may bannaanayn waanu ogyahay isagu inay ciid tahay marka kol hadduu run sheegayo wuu afurayaa buu yidhi shaafici laakiin waa uu qarsanayaayoo dadka isu muujin maayo si markaa fasaqada iyo waxaas aanay uga faa'iidaysanin walicaaa'in lam yasun biru'yatihi bal iqtadaa bixaali ahli qaryatihi masaladaa hore wasaama biru'yati man rudda ayuu khilaaf gelinayaayo caaa baa khilaaf ku leh walicaaa'in caaa waxaa u sugnaaday caaa ibn abi rabaax lam yasun biru'yatihi aragtidiisa gaarkaa qofka ku soomi maayo haddii la celiyey waxba soomi maayo bal iqtadaa bixaali ahli qaryati dadkaa la magaalada ah ayuu la xaal noqonayaa oo uu ku dayanayaa asawmu yowma tasuumuuna ayuu markaa isagu qabsanayaa laakiin jumhuurku waxay leeyihin taasi waa yani shicaarkii daahirka ahaa marka laga hadlay laakiin fii khaasati nafsihi kol hadduu og yahay inay tani ramadaan tahay de yowman min ramadaana qofkii afuri maayo wa ru'yat nahaari lilatii talat wa can abi yuusufa lilatii khalat waa masalo ay culammadii hore ka hadleen laakiin malaha waaqiceedu uu yar adag yahay wa ru'yat nahaari in bishii maalinimo la arkaa lilatii talat waxay u xisaabsan tahay habeenka soo socda haddii maalinimo la arko hilaalkii bishii shacbaan oo de maalan ama soddon noqonaysa ama saas ama sagaal iyo labaatanba noqonaysa sagaal iyo labaatan ba ah haddii la arko maalinnimadaa la arko hilaal hilaalkaasi ma xalay buu xisaabsanyaho inay xalay bishii belatay buu sheegay mise waa caawa yani markaa waa soddonkii shacbaan unbay dee noqonaysa si khilaafka nabigu yuusuf macno u sameeyo maalin ay shacbaan soddon tahay oo saa xisaabsan tahay baa hilaalkii maalinimo la arkay bishii abu yuusuf markaa qowlka laga soo naqlinaya waxa weeye waa inay xalay bilatay weliba waa haddii awalu nahaarka la arka buu leey haddii markaa maalinimada yani qabla zawaal haddii la arko sufyaan thawrina isaguna wuu ku raacsan yahay bal ama dee uga horeeyeyba kole isku mutacaasirayn bay ahaayeen sufyaan baa dhimasho horeeyey sufyaan athawrina qowlkaa waa loo sheegay jumhuurku laakiin waxay leeyihiin bishaa maalinimada la arkay xalay ma sheegaysa inay bilatay waa caawa inay bishu bilanayso laakiin min xayu lwaaqic dee bishii aad bay u yartahayba inta markaa iftiin ay yeelan karta iyadiioo sidaas dayxii cariga dhamayska tirnaaba maalintii dadka qaarkood aanay aragbo maarata cadaadu ay qaranayso marka in maalinimo la arko xagga waaqica way fog tahay qolyahan falakiyiintuna malaga waxaan jirinba bay leeyiin walqiyan almaaalici ilaa cala alasaxi cinda ashaafici waalqiyan waxaad iska ilqaysaayood macno tirtaa oo aanad eegaynin tafaawut almaaalic maaalicda kala duwan soo bixidda dayaxa kala duwanaanshaha aqdaarta dhulku ay ku kala duwan tahay waxba ha jalleecinoo xukun ha ka ratibin oo yani meeshii dhulka laga arkaba ru'yo ayay u noqonaysaa kural ardiya oo dhan maalintaas waa inay markaa wada soomaan ilaa cala alasaxi markaad ku socoto mooyaane sida asaxa ah cinda shaafici shaaficiyada agteeda jamaahiirtii waxay leeyihiin ikhtilaaf almaaalic lama eeganayo ictibaarna ma laha meel alla meesha dhulka laga arko habeenkaa la arkay maalinimadeedu waxay u noqonaysaa ramadaan bay u noqonaysaa dad marka macnihi wuxuu noqonayaa dee meelaha maraykanka ugu shishay california meelaha haddii laga arko iyada oo laga yaabo indonesiya inay qoraxdiiba ka soo dhacday ama ay ku siganaysa da inay ka soo dhacday in la yidhahdo halkaasaa laga arkay reer indonesia oo qalleeya maalinkaa soonkeeda ilaan in badan bay kala horeeyaan soo ma saasay noqon new zealand iyo meelahaas fogfog waxay noqonaysaa inay halkaa la soomo ama halkaas de da maalintii la soomi karaan maalintii gebagabay u tahayba haddaan qoraxdiiba ka dhicin gebagabay usii tahay markaa inay maalinkaa soo qalleeyaan ayay dee noqonaysaa sida jumhuurku ay ku socdaan shaaficiyadu sida ay leedahayna ma khusayso ikhtilaaf maaalica la eegayaa dadka wixii isku maaalica ee bishu ay mar u wada dhalan karto arrintaasina waa arrin xaggii falaga markaa looga baahan qolyaha kale waxyaalaha ku diidayana waxaa ka mid a shareecadu falaga waxba inagagamay xidhin masaladanna haddii sidaa la yidhaahdo in falakiyiintii wax la weydiiyo ayaa loo baahanaya laakiin haddana imaam nawowi raximah llahu tacaala saasuu rajaxay oo shaaficiyadina saasuu u rajaxay iminkana malaha dee waabay iminka si kale way iska adkaanaysaaba dadka aadkaa u kala fog in la yidhaaho qolyihii faraakiyiintu waxaa laga yaabaa inay caddeeyaanba weliba si yaqiin ah in indonesiya intii maaragtay ay soo socotay maalinimadeedu aanay bishu dhalanba oo dayxu aanu ka daba marinba qoraxda ee mar markaa lasoo dhaafay ama maalimnimo ay ku jiraan iyagu ay maalimnimo ku jiraan in wilaadatulqamarku ay dhacdayba dhalashada maarata dayxu aragtiduna ay intaa haddana saacada kasii dambaysay markaa intaasoo kale la yidhahdo dadkaasoo kale soon baa idinku waajibay maalintaas aad bay u fogtahay u adagta wlaklu bacda alfajri jaa can cali wa can xudayfatin wa xabrin hudali walyumsik isaa'imu can jimaaci ilaa akhirih iminkana wuxuu ka hadlayaa markaa waxyaalihii waktigii la soomayey imsaak shardiga imsaaka iyo waxyaalihii laga afxidhnaanayey ayuu ka hadlayaa markaa xaggii waktiga ayuu ka hadlay markaa waktiga dee waa كان هذا مركا وقتك دواء نسكي آيات الشيغايو وحبالك مركا بيتك مشي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل تاسوا إجماع وكذبوا عديا laakiin khilaaf yaroo xagga bidaayada ku jira ayuu sheegayo wuxuu yidhi waalaklu bacda alfajri waagiyoo baryey in haddana wax layska cuno jaaa can cali cali bn abi aalib wuu ka yimi wa can xudayfatin xudayfana wuu ka yimi wa xabrin hudaliyin caalim reer hudayl ahaana wuu ka yimid muu noqonaya dee waa ibnu marka waa raggaa saxaabada ahaa ayaa arrintaa laga wariyaa cali ibn abi aalib waa laga sheegay markuu salaaddii subax tukaday ayuu hi alaana xiina yatabayan alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr salaaddiiba uu tukaday ibn mascuud radi allahu tacaala canhuna isagana in eh, iyadiio markaa waagi uu beriy yani qoraxdun baan soo bixin baa xudayfa laftiisa saasaadi xudayfa weliba marfuuc baa ka dhigo nabigiiba calayhi salaatu wasalaam u tiiriye u yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan la suxuurtayo waxaan odhan karayay waa maalinnimo ah, qoraxdiiun baan soo bixin huwa nahaaru lowlaa ilaa ana shamsa lam tatluc marka eh, qaarkood imaam xudayfe intay la soxoortay isagoo inuu soomo doonayo u yimi salaaddii subax ka hor markaasuu kuli kaala suxuuro markaasuu yii may inaan maanta sooman kaal wax cunbuu yii markasu yii inaan soomaan doonay ama waa soomaya kaala cunbuu wuu soo fadhiisiiyo waa iska cuneenoo kolkay cuneen kadib ayay dhammaysteen ayaa salaaddii loo aqiimo iska tukadeen yani adaankii maaha waa aqiimkiiba markaa ayay markaa ku gaadheen bay noqonaysaa marka aduu kulley waa aaaar soo aroortay laakiin jamaahiiru fuqahaa islaam aanay qaadanin waxoogaa sadr sadru salaf sadru taabiciin iyo aduba laga maarata cid loo nisbeeyey qowlkaa qabeen way jiraan laakiin ma badnayn fuqahaau lamsaarna arintaa may qaadanin markaa qowl unbuu noqonayaa dee ah oo aan lagu dhaqmaynin laakiin de waa laga yaaba dadka qaarkood inay iska soo baarbaadhaan waliba xadiis marfuucana markii ay helaan oo sanad ahaan ay u arkaan inuu yar maarata fiican yahay sanadkiisi uu fiican yahay kanaan hadda sheegayna xudayfe kale waliba marfuuca uu ka maarata noqonay laakiin de waxaa loo bandhigaya nusuustii kalaa loo bandhigay haddii laakiin qofku shuduudka qaato de waataynu hore usoo sheegnay iminka nin baa kitaab buu qoray la yidhahdo tadqiiqu lmuaalaca fi lfiri washamsu aalica yacni waxa weeyaan si qoto dheer markii wax loo mudaalaceeyey ee wax loo baaray waxaa soo baxday in sunnaduba ay tahay in la afuro intaan qoraxdu dhicin in yar ka hor sunnadiibuu ka dhigaya waa laba boqol iyo dhowr iyo labaatan beji fawzi ibn cabdillahi alahari wadaad la yihah reer baxrayna waaba ahari wey sooma arki markaa de laakiin waxaas ma noqonayo cilmi noqon maayo waxaasi tatabucu shawaad buu noqonaya wuxuu yihi marka axaadiis marfuucuu keenaya iyo waxyaabuu keenaya lakin de culamadu ay si kale ufasirayaan oo ay nusuustii kale ku xambaarayaan walyumsik الsaa'imu can jimaaci wاlakli wاshurbi bilaa nisaaci walyumsik الsaa'imu qofkii soomanaa ha ka afxidhnaado ama ha ka joogsado wey can jimaaci jimaaci wاlakli washurbi cunadii cabitaankii bilaa nisaaci kuwa ayaga wax muranoo ku jira ma jiraan waa ijmaacu wa qiila waxaa haddaba la yidhi cabitaankii iyo fii dayni labadan dhexdooda waxaa la yidhi waa akligiiyo shurbigiiye yuraddu yani alxukmu ila alghidaa xukunka waxaa loo celinayaa ila alghidaa waxaan inuu yahay wax qofkii u noqonaya yani maarata cunto u noqonaya qofkii jirkiisii wax gelinaya taqdiya wax jirka kobcinaya oo jirkii wax u ah inuu waxaan yahay ayaa la shardinayaa wax kasta afka marata dhuunta maray soonka ma jebiyo wuxuu yidhi facan abi alxata akluhu lbarad abu alxa saxaabigii radia allahu tacaala canhu waxaa laga soo guuriyey beredka waa barafkan cirka ka soo daa inuu markaa iska liqi jiray uu odhan jiray acaam iyo sharaabtoona ma aha waxba jirka uguma filla laakiin jamaahiirtu iyadana taasi ma wixii dhuuntaa male ee gudaha galaa soonkii wuu jabinayaa bay taqdiyana lagama eegin ee inuu shaygu jawf gaari ayaa laga eegayaa gudaha uu galay haddana waxay sii eegayaan haddana gudaha ariiqii uu maray inuu ariiq maftuuxa yahay iyo in kale marka wixii ariiq maftuuxa mara ayuunbaa soonkii jebinaya oo markaa gudaha haddana gala sida ay markaa leeyihiin shaaficiyadaydu waman yubaashir saaiman markaa irbadihii irbadahan maaratay xagga laysku duro xididka maraya xididka raacay sidii shaaficiyada wax u dhigayaan marka lagu socdo inaanay waxba afurinaynin baa ka soo baxaysa waayo manfadka ay sheegayaan curuuqda maaha xididada maaha wixii xididka mara ma ictibaarinayaan meel daloosho oo dalool caadiya saani u daloosho wixii maraya ayay leeyihiin kaasaa soo ka laakiin fuqahada mucaasiriinta ayaa u badan in la kala saaro alibar almuqadiya iyo ayr almuqadiya laakiinta arrintaas mana haddii madhabta abu alxa ictibaar bay yani waxbay yeelan lahayd oo macnahan taqdiyada ee ay eegeen fuqahadii ma eegeyso fuqahadii macnaha taqdiyada ee ay eegayaan fuqahada mucaasiriintii ma eegayaan marka hadee laba midu noqonaysa in la yidhaahdo irbadihii culuuqda marayay way wada jebinayaan soonkii iyo in la yidhahdo ma wada jabinayaan marka jumhuurka qowlkooda lagu takhriijinayo saasay u badantahy inaan la kala qaadin waman yubaashir saa'iman faanzala walam yutaabic ibna xasmin abala waman yubaashir qofkii mubaashareeya haweenaydiisii xaaskiisii saa'iman xaaluu markaa soomay isagioo sooman mubaasharo la yimaado faanzala ay markaa biyihii taranku ka yimaadaan walam yutaabic ibna xasmi imaamkii ibnu xasmi ahaana aan mutaabacayn oo atbaaciisa aan kamid mid ahayn abala siyaamahu wey ninkaasi soonkiisii wuu buriyey marka almubaasharatu maca alinsaal mubaasharadu sida soonkii uma jebiso laakiin marka inzaalkaasi u imaando ayaa soonkii jabaya inzaalkuna sidiisa uma jebinayo haddii mubaashara aanay la soconin ama fal kale aanu la soconin xanaabilada iyaba adu in karara nadara faanzal iyagu markaa odhanaya laakiin shaaficiyada eh, iyo xaggaa ma eegayaan mubaasharada ayay eegayaan ficil mubaashara inuu meeshii markaa u jiro wman yubaashir saa'ima faanzla walam yutaabic ibna xamin ibn xasm raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay waxaasoo dhan ima jebiyaan ilaajka unbaa jebinaya soonka alilaaju huwa almufadl saasuu isagu leeyahy madyun kada limaalikin dabaan cid ka horraysay oo saas wax u taqriirisay ma garanayo madyun kada limaalikin wa axmada madidii waxay la mid tahay manidii bay la mid tahay maalik iyo axmed agtooda marka la joogo oo idaa baashara faamdaa wiil haddii intuu mubaasharo sameeyo madyigii uu ka yimaado soonkiisii wuu burayaa cinda alxanaabila waalmaalikiya oo nooc qadaa u ayay markaa ku xukumaya waxajmu ayri lambali lan yufsida wa xajmu hayri lambali wixii aan xambali ahayn xijaamadii uu sameeyo ama faacil ha noqdo ama mafcuul ha noqdo ama maxjuum ha noqdo ama xaajib ha noqde xajmidani waa masdaro masder mudaaf lifaacilina waad ka dhigi kartaa masder mudaaf limafcuulina marka xambali wixii aan ahayn xijaamadiisu ama xaajimka ha noqde ama maxjuumka ha noqdee soonkii waxba u dhimi maayo oo soonkii maarata burini maayo xanaabiladii laakiin waxay leeyihiin alxijaamatu tufadir soodkii way jebinaysaa afbar alxaajim walmaxjuum bay haystaa qolyahan kalena axaadiid kale oo qaarkood laga fahmayaba in arrintaasi ay mansuuq ahayd ayay markaa iyaguna xujaysanayaan saasaanay marka xaggan ay u badan yihiin in xijaamadu aanay waxba jebinayn walqayu ila markaa imika waxaa lamid noqonaya dee dhiiggan layska qaadayo dhiiggan layska saxbinayo waxay dhiiggan jirka ka soo baxaya ayaa keenaya maxjuumku inuu markaa noqdo qof soonkiisii uu jabay marka haddii dhiiggii laga qaado qulyahooda mucaasiriintii way ilxaaqinayaano waxay leeyihiin xijaamadii ayuu la xukun noqonay walqayu in lam yaglib ilmara yadir walqayu matagi in lam yaglib ilmara qofka haddii aanu ka xoog roonaan ee isagu iska keeno weeyaan yadir yadir waa inta maaratay jawaab shardigeeda in lam yaglib yadir waa daara yadiru maaha dara yadurudii maaha laa dayirati quraan ku jirtoo kale yadir dhib buu markaa keenayaa weey yacni soodkii buu jabinaya matagii aan kaa xoog roonaan ee aad markaa dee adigu soo daysay weeyaan ayuu noqonaya ama adigaa iska matajiyey ama adigoo iska xajisan karaya ayaad markaa markuu ku qabtay aad markaa sahashay ood soo daysay matagaasi markaa soonkii wuu kala jabinay wa qiila laa qiil baale waxba soonku qaygu ama matagu maaratay oo soonka ma jebin wa qiila qiil kalaa wuxuu leeyahay mutlaqan mudiru ama haalib ha noqdo mid xoog ronaada midaan kaa xoog ronaa ha noqdee mar walba haddaad matagto soonku wuu kaa jabaya markaa qiilkaa hore ibnu rushdi taawuus buu ka sheegay maaweridine ibnu cabaas iyo ibnu mascuud buu ka sheegay ibnu qudaamana wuu ku raacay laakiin iyagu sanadna waxba kuma wariyaan ibnu qudaamiya maawarditoona ibnu rushdina isaguna waa saas oo kale kutubtii markaa khilaafka soo naqlinaysae horena waxba kuma hayno ee iyaga ka horraysay ibnulmundir isagu ijmaac ayuu sheegay haddii qofku iska matajiyo inuu soonku jabayo waa ijmac buu yihiba isagu musanafka ibn abi shaybana waxaa ku sugan ibnu cabaas oo isaguna arrintaa tilmaamaya in mataga layska keena soonka uu jabinayo markaa sidii ay maawardi iyo u tiiriyeen iyo ibnu qudaame cagsigeen oo dee sanad lagu warinayo weliba ayaa markaa halkaana ku sugan marka adu qiil la soo naqliyo ka soo qaad kan kale odhanaya muطlaqan mudir mar walba soonku wuu ku jabayaa maaragtay mataga xasanulbasri ayuu ibnulmundir ka soo guuriyey ibnu rushdina rabiicat ara'yi ayuu ka sheegay wa sharطu sawmi niyatu laa canzufar fii shahri markaa dabcan de xadiikaa ku soo arooray man istaqa'a falyaqdu man daracahu lqayru falaa qadaa'a calayh waman istaqaa'a falyaqdu wa sharطu sawmi niyatu laa canzufar fii shahrihi bilaa ctilaalin aw safar wa sharu sawmin soom waxa markaa shardi u ah niyatu niye ayaa shardi u ah oo soonkii niye la'aan asixi maayo laa can zufara maya marka marxa weyaan zufar laga soo guurinayo madhabkiisa la sheegayo zufar xaggiisa isaga maa ah, maarata waxa weyaan waxba shardi uma aha laakiin waa goorma fii shahrihi waa haddii bishii soonka lagu jiro bilaa ctilaalin qofkana xanuun aanu qabin oon xanuunsanaynin aw safarin ama safar aanu ku bishii ramadaan markay u soo gasho waxba niyo uma baahnee inaanu waxba cunin baa ku filan buu leeyahay zufan oo yani bishanu wuxuu ka dhigayaa mutacayina lihadii lcibaada bishan waa mutacayin hada lwaqtu mutacayinu lihadii lcibaada marka isagu inuu wax tacayini waxba loogama baahne inaanu waxba cunin unbaa looga baahan yahay buuli inuu niyeeyo waxba loogama baahna laakiin dee inama alacmaalu biniyaat soonkiina ma aha mujarad eh, manhiyaad laga tegayo un maaha eh, waa cibaado la gudanayo oo markaa sidii markaa ficil la samaynayo oo kale kafiba ha ahaade ayaa markaa ay jumhuurku ula dhaqmaya wacayin ilfarda markaa zufar waa aimadii xanafiyada zufar bn hudayn alcambari imaam weyn dee abu yuusuf iyo maxamed ba ka weynaa weeyaan laakiin horu u dhintay boqol iyo sideed iyo kontonkii abu xaniifa sideed sanaba ka dambeeyey saas daraadeed markaa isaga waa ka martabo hooseeya abu yuusuf iyo iyo maxamed ibn xasan ba iyagu madhabkiila muddo sii dhigaya inuu siina shirinayo muxadisna uu ahaa faqiihu muxadis buu ahaa waa kaga xadiidka waa kaga xoog roonaa abu xaniife iyo labada kaleba wa cayin ilfarda fardiga tacyiin oo yacni markaad niyeynayso in ramadaan aad sooman tahay sidaa markaa xoog u tacyiin ama haddaad nadri uu yahay inaad soonkii nadarka ah aad soomayso walinucmaani abu xaniife waxa u sugan saxa biduunihi biduuni tacyiini fardigii wuu asaxayaa iyadoon waxba la tacyiininin fi shahri haddii bisha dhexdeedii lagu jiro inhawa wasax inhawa haddii qofku uu muqiim yahay oo aan musaafir ahayn wasaxa mid caafimaad qabana uu yahay aanu ahayn qof xanuunsanayo yacni qof aan cudurdaar lahayn qof aan cudurdaar lahayn hadduu qofkii yahay bishii ramadaantana la joogo niyo waa loo baahan yaro sidiisu far malaha niyo looma baahna laakiin niyadaasi tacyiin uma baahnee inaad sooman tahay inaad niyeyso ayuunbaa kugu filan inaad sooman tahay waa inaad niyeyso weli ah, abu xaniifa madabkii xanafiyadu uu yahay laakiin waxaad ka sooman tahay inaad sheegto ama aad niyeyso inaad ramadaan ka sooman tahay inaad niyeyso waxba loogama baahno dee waxa weeyaan waktigaaba iska sidaasi wy laakiin haddii qofku cudurdaar uu leeyahay wuu u baahanayaa markaa tacyiinki wabayit sawma soonkii habeennimo sii niye wanaflan saxiixii qabla zawaali cinda hayri اlasbaxi wa saxiix naflan kii markaa sunnaha ahaa iska tasxiixi isaga qabla zawaali maaragtay ay biniyatin qabla zawaali niyo la niyeeyey ku tasxiixi zawaalka ka hor cinda hayri اlasbaxi maalin wixii ka soo haray agtooda jumhuurkii waxay leeyihiin sunnihii niyatun qabla zawaal baa kugu filan oo tabyiit baskanaya aw bacdahu liaxmadi ama xataa bacda zawaal sida axmed uu leeyahay oo biniyatin min anahaari baa kugu filan awala nahaar aw aakhira nahaar laakiin jumhuurku ama de jumhuur marka maali ka raabna axmedna ka taarna malaha laba soo harayee labada kale shaaficiyadii iyo xanafiyadii waxay leeyihin gelinka dambe maya waayo gelinka dambe dee soonka badankii waqtigii la soomi lahaa badankiisiiba waa dhammaaday marka maxaa niyada halkan markaa waqtigiiba waa tegey maxaa niyey waa in waktigii badi uu harhsan yahay markaasaa markaa soonkii uu ku asaxayaa buyidhi wa kasunan lilxanafi xatmun biwaqtihi iqtaran wa ka sunani sunnayaashii waxaa lamid a ah. lilxanafi cinda alxanafiya xanafiyadi maxay yihiin sunnayaashii waxaa kugu filan niyatun qabla zawaal soo ma oo de waa kun iyaga iyo shaaficiyadi iyo isla qabaan niya qabla zawaal baa kugu filan bay idhahdeen sunnayaashii haddaba sunnihii agtooda waxa ula mid ah xatmun ay fardun fardi iqtarana biwaqtihi waqtigiisii la xidhiiday marka xatmun baynu cabirno fardi baynu cabiri weynayo inkastoo isku wasdiba yihiin fardi iyagu bisha ramadaan ba u isticmaalaya laakiin nadarkii iyo waxyaalahaa kale iyo kafaaradii iyo waxyaalaha waa waajibaad ba ama waa xatmun laakiin fardi markaa waajib waktigiisii marka horeba loogu talagalay la xidhiidhay isagu uma baahnaba inay tabyiid ee waxaa ku filan niyo un in la helo walow qabla zawaal markaa bishii ramadaan oo kale niyadeedi maalin kasta markaad niyeynayso waxaa kugu filan qabla zawaal inaad niyeyso adigoon dabcan waxba cunin waxba samayn in aad niyeyso inaad markaa ramadaan ka sooman tahay inaad sooman ayaa kugu filan bay qolyahan kalena waxay leeyihiin fardigii gebi ahaanba ama wakti halahaad ama yaanu ahaanin waa in eh, uu tabyit dhaco nadarkii maalan hadduu qof ku nadri khamiisa soo socta inuu soomo xanafiyadii maxay leeyihin khalaas maalintaa khamiista dee waa waktigaad marka horeba muddaysay soo waa soon waajiba oo waktigiisii la xidhiiray niyatun qabla zawaab baa kugu filan qolyihii kalena waxay leeyihin laabudda min atabyiit wlmaaliki fii bad'i dii tataabuci yanwii fatakfi in khalaa min qaaطici wuxuu ihi walmaaliki kii maalikiga ahaa yanwii wuxuu niyoonayaa fii bad'igii tataabuci soonkii israacraacsanaa en kala go'nay bilowgiisuubuu niyoonaya bishii ramadaan waa soddon maalmoodoo isku xidhan mise labaatan isku xidhan maalinka koobaad ayuunbuu niyoonayaa habeennimadeeda inuu bishan ramadaan soomayo berri iyo wixii ka dambeeyaba inuu sooman ramadaan ka soomaya khalaas jumhuurkiina waxay leeyihin meyna habeen walba niyo gaaraa loo baahan yahay marka faasilkan habeenkan ayaa laysku hayaa faasil ma yahay xaqiiqiya oo ila waatan habeenkii wax la cunayo marka cibaadadii maalin kastaaba cibaado mustaqila ma tahay mise bisha ramadaan waa isku hal cibaado oo dee xajkii bilowgunbaad niyoonaysa salaadii bilowgunbaad niyoonaysa inta kale haddaad doonto mashquulsanowda waata ku asaxaysa markaa maalikiyadii soonkaa ramadaan ee isku xidhan iyo kafaaraadkii maalan shahraynka ah isku xidhnaa habeenadan soo dhexgelaya faasil kama dhigayaan hal cibaado isku xidhan bay ka dhigayaan qolyaha kalena waxay leeyihiin lamid maaha cibaadaadka kale oo cibaadaadka kale way isku xidhantao faasil soo dhexgelay ma jiro halkana habeenkiio aan sugin jirin baa soo dhexgelay washada waxaa shaadoobay shardu gusli xaydin xayd maydhigii in la shardiyo xaydkaasoo inqaaca habeennimadii markaa go-ay aw junubin qusli junubi ama junubka qusligiisii in la shardiyo oo soonkii loo shardiyo waa shaad yani in la yidhaahdo soonkii ma asaxayo ilaa iyo janaabada laga maydho ama xaydka laga maydho oo gabadhii habeenimada uu ka go-ay hadii waagu u beriyo iyadiioo aan weli dhiiggii ka maydhan soonkeedu ma asaxaya in la yidhaahdo ama la yhahdo qofkii habeennimadii janaabooday hadii waagu u dilaaco isagiioo aan janaabadii ka maydhanin soonkiisu ma asaxaya in la yidhaahdaa way shahaadowdayo abu hureyre radi allahu tacaala canhu baa qabay wuu ka noqdayna waaday markii lagu qabsadayna aswaajtii nebigaa la weydiiyey aswaajtii nebiguna waxay sheegeen in arrintaasi aanay saxayno nebigaba calayhi salaatu wasalaam waagu u baryi jiray markaa wuu ka noqday baa la yidhahda abuu hureyre falam yadir sidaa daraaddeed dhibaato keeni maayo fajrun alaca waa bariyey qofkiio aan weli maydhanin waagoo u baryaa dhibaato mara man yubaaxu lahum lfiru fii ramadaan mancu siyaami xaa'idin qad xutima kaاnnufasaa'i wاlqadaa'u lazima wajaaza fitru dictilaalin aw safar wاlظaahiriyu sawma haadayni xadar wالsawmu أwlىa cinda gayri axmada in lam yadir wamaliku ma qayada wالsafru اlmubiixu fi الصalaaةi mar waqiila in yunshihu fi الshahri istamar wma bihi yashuqu sawm in carad aw khiifa an yaziidahu xad اlmarad wman yusaafir fi الnahaari yukmili صiyaamahu wajaaza fitru اlxambali wla yajuuzu اlfitru xatى yabruza wاlxasanu اlbصriyu qablu jawaza wاlxanafi kalxambali lan yaأkula in bacda fitri min mubiixihi khala wman casaa bfitrihi aw jahila yumsik wujuba waqضى cinda اlmala wmurdicun khaafat lada اlxabri fadat wma qadat wاlcaksu liljulli habat walisiwa الnucmaani in khaafat calى waladiha fadat wataqdiir اlmala waxaamilu kamurdicin fima bada lakinaha limalikin bila fida walam yajib tataabucu اlqadaawa can qowmin wujuub kacaliyin wاlxasan wamuhmilu liramaضaan aلthani zaada fidaءa lisiwa الnucmaani walyufda maytun kana da imkaani wmaliku yashriطu kaالnucmaani wasiyة wالshaafici qaala اlweli saama wada fi nadri cinda alxambali walaa wujuuba in ila lmowti istamar cudrun wataawusun biicaamin amar wاshaykhu wاshaykhatu yuftiraani in casura الsawmu wayafdiyaani bigayri maaliki wاliftidaa bimud wاlxanafi bimili fiطratin yaxud wman yaطأ fii ramadaana kafara liljulli in lam yakun miman cudira wadaka libni haabiti wmaliki fii ramadaana cama kula haatiki walam yadir ila lada bni anasi waطun walaa siwaahu in shaksu nasi wacindahu yucfaa bihi الtakfiiru wاlwaطu cinda axmedi yadiiru kaalcamdi wاlmarأaةu cinda الshaafici ma kafarat qaطu wain tutaawici waqis calى kafaaraةi الظihaari fi اljinsi wالtartiibi wاlأqdaari wmaliku fi hadihi yukhayiru wqad rahaaka الshaaficiي yuqariru wakurirat in ilfasaada karara la xanafiya lam yakun qad kafara wasaqطت bاlcajzi cinda axmada wfi lmuxallى bاlmacaasi fasada wasuna fi الsuxuuri an yuؤhara wasuna tacjiilu ida ma aftara wasuna sawmu caashiri اlmuxarami mac taasicin waliktifaa bidanumi wasitti shawaali ligayri اlximyari wamiluha ayaamu biidin fadkuri waakaduu صiyaama ywmi carafa wakarihuu liman biha in adcafa wاlqaydu lilnucmaani ثuma الshaafici wamnac siyaama alciidi laa tunaasici ayaamu tashriqin kada wamamtana ثالثها لمالك في المتبع وابن الزبير صامها وعنهدي نصومها لمالك وأحمد والشافعي كاره كأحمد صيام يوم جمعة إن أفرد كالسبت والنعمان في هذا اتبع وبعد نصف شهر شعبان امتنع للشافعي صوم من لم يعتدي ولم يصل بسابق قبل بدي وجلهم يجيز صوم الدهر من قاضي حقوق من مضرة أمن والنفل بالشروع فيه قد لزم لمالك والحنفي فليتم وليقضه مفسده والحمير alzama biاlqadaa'i man lam yucdari ti aynu ka akri karna insha allahu ayaynu ka akri mancu siyaami xaa'idin qad xutima gabadhii xaa'idada ahayd soonkeeda in la manciyo ayaa markaa mid la sugay oo la waajibiyey ah yani arrintaasi waa mid maaragtay wa maxtuum ah oo fuqahadii ay isku wada raacsan yihiin naskuna uu sheegay kanufasaa'i sida gabadhii nufasada ahayd iyadana waa saas oo oo in markaa waxa weeyaan laga manciyo ayaa laasimtay uma soomi karaan waalqadaau lazima qadihiina waa laasimayoo labadaba dee waa lagu leeyahay inay sookii qallayaan kullu hada bilijmac wاnnas wajaaza fitru di aw safar waxaa kale oo bannaa inuu afuro qofkii xanuunsanayey iyo qofkii safarka u saaxiibka ah wاaahiriyu sawma haaday waxaa bannaan buu yidhi marka waxa waajiba ma odhan wاaahiriyu sawma haadayni xadar daahiriga isagu labadan inay soomaan oo ramadaan ka soomaan wuu taxriiminayaayo ma ogola waxaa la ysku hayaana waa masale usuuliya oo dalaalat liqtidaagii weeyaan faman kaana mariidan ama faman kaana minkum mariidan labadu waa saas faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra faman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra labada aayadoodba saasuun baa ley facidatu min qofkii xanuunsanaya ama safar ku jira maalmo kalea lagu leeyay marka daahiryadii waxay yidhahdeen maalmo kalaaba lagu leeyay qofkan laguma balahaba ramadaan hadduu qofku musaafir ama xanuunsanayo maalmo kalea ku waajibay jumhuurkuna dee hadalka halka meeshan waxbaa laga fahmayaa bay leeyihinoo dalaalatlqtidaa wax la yidhaha baa jiro hadalka ayaa wuxuu keensanaya in wax la qadaro faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faafara faman kaana mariidan aw calaa safarin faafara saasaa qadaran bay leeyihin iyaguna wamaa kaana rabuka nasiya ayay odhanayaan ee waxa weeyaan laakiin dee dalalatliqtidaagii mid ay meel ay fakadaan waayeen baa jirto faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk halkaa maxaa qadaran faxalaqa halkaa waa waa ku qasbanaadeen ila wa haddii kale wax laga bixiyaa meeshii ma yaalo marka taas way saliman laakiin halkan dalaalatliqtidaa ban weydiideen marka wuxuu leeya ibnxasmi oo kale soon sunno iyo waxyaalaha uu iska soomi karaa laakiin ramadaan baan ka soomaya ma banaano wasawmu wlaa cinda gayri axmeda in lam yadir wamaaliku maa qayada wasawmu wlaa soonka ayaa mudan haddaba inaga nidhin inay soomaan way bannaan tahay inay afuraan way bannaan tahay yacni inay soomaanna way bannaan tahay haddaba labada keebaa u fiican wuxuu yihi wasawmu wlaa soonka ayaa mudan cinda hayri axmeda wixii axmed ka soo haray agtiisa in lam yadir waa haddii aanu soonku dhib qofka ku keenin oo mashaqo iyo culays aanu ku ahay wa maalikun maa qayada imaam maalik isagu qaydkaa xataa kuma xidhna mar walba soonkaa fiican buuyi maxaa yeelay waa musaaraca ila alkhayraat khayrka in loo degdego wasaaricu ilaa maqfirati min rabbikum wey laakiin qolyaha kale waxbay isu geygenayaano jamcinayaano laysa min albiri siyaamu fi safar xanaabiladu xaggaasay u bateeno iyagu waxay hahdeen halla afro qolyahan kalena dee axaadiistii tilmaamaysa inuu nabigu soomanaa waqtiyada qaarkood iyadoo safar lagu jiro isagii cabdullahi bnu rawaxa oo keliyaaba marka soomanaa marka axaadiista ayay kana isku qaadayaan itna waxay leeyihiin haddii soonku uu ku adag yahay inuu iska afura u afdala haddii aanu ku adkayna inuu iska soomo wasafaru lmubiixu fi salaati mara wasafaru lmubiixu safarkan haddaba afurka bannaynaya fi salaati mara salaaddu inagu soo marayo khilaafkii halkii ku jiray unbaa halkanna ku jira wa qiila qiil baa halkan wuxuu odhanayaa in yunshihu fi shahri istamara in yunshihu haddii uu curiyo safarka fi shahri ramadaanta dhexdeeda istamara fii siyaamihi wey wuxuu ku sii soconayaa soonka oo qofka bisha dhexdeeda safra looma ogolaba bishaa inuu wax ka afro qolooyin markaa salafkii ka mida ayaa markaa tan qabayo cabidatu salmaani iyo suwayd ibni khafar abu mijlas raggaas ayaa markaa waxa weyaan arrintaasi qabay abu mijlas oo kale idaa xadara shahru ramadaana falaa yusaafiranna axadu in kaana laabuda falyasum idaa saafara buuli laakiin jumhuurku arrintaas ma qabaan eh, aayadda dee maarata daahirkeeda ayay ku dhaqmayan wamaa bihi yashuqu sawmun in carad aw khiifa an yaziidahu xaddulmarad halkanna waa xaddulmaradki wa xaddulmaradu halkaa u dambaysa ka soo bilow maradka xadkiisii waxa weeye maa waa wixii bihi yani waxa weyaan isaga sababkiisa yashuqu sawmun soonkii uu adkaanayo in carada haddii uu soo dariyo la soomo oo soonkii lala yimaado waxa markaa waxa weyaan mashaqo iyo kadeed lagala kulmayo aw khiifa ama laga baqayo an yaziidahu inuu soonku kordhiyo xanuunka soonkii kugula adkaanayo ama kuguba sii kordhaya xanuunkii kugu sii kordhaya markii aada soonto weeyaan wixii aan labadaa midna lagu hayni kuu bannayn maayo inaad iska afurto waman yusaafir fi nahaari yukmili siyaamahu wajaaza fitru lxambali waman yusaafir qofkii safra fi nahaari maalinimada dhexdeeda yukmil siyaamahu soonkiisii wuu iska dhammaystiran oo loo ogolaan maayo inuu afuro wajaaza fitru lxambeli kii xambeliga isagu inuu afuro waa loo ogoliyay maalinimo ramadaan hadaad safarto oo yacni waagii kuu bariyo adigoon magaaladaadii ka bixin hadaad doonto sooba dhaqaaq saqdii dhex haddii waagu kuu bariyo adigoon weli magaaladii ka bixin duluuculfajrigii uu dhaco dee hadda ma afuri karaysid ilanmaad bixina weli safarkii kuma bilaabo mar haddii maalintii qayb ka mida aada muqiim ahayd oo xaggii hore aada muqiim ka ahaydna laxdo iyo albariqsiba ha noqotee jumhuurku waxay leeyihiin ma afuri karaysid maalintaasi oo xanuunkii lamid maa xanuunka hadduu duhurka kugu yimaado ama casharka kugu yimaado ama maqrib ka hor kugu yimaado waad u afuraysa laakiin safarkii aad adigu curinaysay lamid maaha xanuunkii ilaahay kugu keenay marka waxay leeyihiin soonkii wuu kugu bilaabmay cibaado waajibaad dhex gashay cibaadadaa waajibkaa fal adigu aad samaysay ma keensan karo in cibaadadii la buriyo oo laga baxo xanaabiladu igu waa caadi bay yidhaahdeen waa cudurdaar marta qofkii musaafir noqday ehm, xaalad markaa cudurdaar buu ku jiraa wuu iska afuri karay walaa yajuusu lfiru xataa yabruza walaa yajuusu ma banaana alfiru qofkii musaafirkaa inuu afuro xataa yabruza ila magaalada ka baxo oo de marka halkii qasrigaba laga bilaabaye u gaaro wlxasanulbasriyu qablu jawaza xasanulbasri qablu yani qabla alburuus intaan magaaladiiba laga bixin ayuu jawaza isagu baneeyey in la afuro anas bin maalikna tirmidi waxaaba kaga sugan inuu gurigiisa kusii afuray maalintii uu doonaya inuu soomo oo weliba sunnadii nabigana calayhi salaatu wasalaam ama inay sunnadii tahayna uu ku sheegay laakiin arrintaasi jamaahiir ulfuqahaa ma qabaan waxay dhaheen qofkii waa muqiim aayaddu musaafirkiibay ayay wax maaratay u ruqsaysay qofkana weli musaafir ma aha markuu baxo ayuu musaafir noqonay wlxanafi kalxambali lan yaakula in bacda fiطrin min mubiixihi khala wlxanafkii xanafiga aha kalxambali isagoo lamida lan yaakula waxba cuni maayo in haddii khalaa min mubiixihi uu markaa ka madhnaado wixii ifطaarka in haddii bacda fiطrin isagoo soo afuray kadib khalaa uu ka madhnaado min mubiixi min mubiixilfiqri wixii aftuurka bannaynaya oo dee waxa weeyaan ama safarkiiya ama maradkiiya haddii qof xaaidadiina waa la mid xaaidadii iyo nufasadii waxaasoo xanaabiladii xanafiyadii haddii qofka cudurdaarkiisii go isagoo aan soomanayn gabadhii baa daahirowday kaa musaafirka ahaabaa magaaladiisii soo gaaray mariidkiibaa caafimaaday waanu soo afuray oo maanta muu soomanayn maalinta intaa uga dhiman ma afxidhnaanaya mise waxbuu iska cunaya xanaabiladii iyo xanafiyadu waxay leeyihiin lan yaakul waxba cuni maayo waxa waajib ku ah inuu maalintaa inta uga dhiman afxidhnaado labadii qole kale waxay leeyihiin mar haddaan qofkani uu maanta afurnaa cudurdaar sharcigana uu ku afurnaa dee waxba intaan odhanin soo ma noqonayse imsaak baa la idhahdaa imsaakaasi wax daliilo uu ku waajiba ma hayno man akala awala nahaari akala aakhirahu baa ibnu mascuudin radi allahu tacaala canhu laga soo guuriyey qofkii awalu nahaar cunay aakhiru nahaarna wuu cunaya marka adigu taasay ku tegeen qoladanna waxa imsaaku waa waajib dadna qoladaa kale waa mustaxab bay odhanayaan khuruuja min alkhilaaf waman casaa bifitrihi aw jahila yumsiku wujuuban waqadaa cinda almala waman casaa qofkii ku dembaaba bifitrihi iska cunida iska cunay ama afuridda iska afuray ama maaragtay jaahil ahaayo isagoo jaahila ah markaa waxa weeyaan wax cunay yumsik wujuuban wuu afxidhnaan iyadoo arrintaasi markaas waxa weyaan waajib ay tahay wa qadaa waanu qadaynaya o qalqala waa lagu yeelanaya cinda almalaa jamaahiirta agtooda haddii qofku iska afuro camdan dee waa dembi u weyn oo kabaa'irtii ka qofkaasi miyaa la odhanaya maanta waad igana furayoo cunay kullay qalaa lagugu yeeshay iska wad may mar kastuu cuna waa dembi cusub mar kastuu cuna waa dembi cusub kii jaahilka ahaa ee ama jaahilka ka ahaa in dee waagu bariyey ama jaahilka ka ahaa in ramadaan bilatay ku doonaba ha noqdo kaasina haddii uu wax cuno soonkiisii horta maalintaa ma jiro oo qallaa lagu yeelanaya cinda aljumhuur baalinkaa inta uga dhimanna iyadana ugu afxidhnaanaya khilaafka markaa halkaa uu yar ishaarayo dabcan jumhuurku waxay markaa sidaa u leeyihiin dee qofkan cudurdaar aan jahligan ahayn ma laha jahliganina dembigii unbuu ka kor qaaday laakiinuu maalinta inteedii kale iska cunanoo u fasixi maayo qallihiina ka kor qaadi maayo dee qofkan cibaadadii lama iman cibaadada haddaad jaahilnimo uga tagto kaama dhacayso saasay markaa iyagu leeyihiin khilaaf yar baa markaa ku jira oo dabcan kaade isagu caasiga ah khilaafkii aynu soo sheegayna yadda ibni xasm aynu salaaddii ku soo marnay aynu nidhi aasimku ibnu xasm agtiisa ma qadaynayo halkanna waa sidii oo kale oo sidiiba u qaba qolyihii ku raacayna way ku raacsan yihiin qolyaha qaarkoodna marka salaada la joogo alkaa waxaynu soo nidhi wamaa calayhi salafun lahu culim qolyaha qaarkood baa ibnu binti shaafici waa imaam faqiiho culimadii shaaficiyadu shaafici uu u ahaa baa laga sheegay inuu isaguna madhabkaa qabay laakiin master markaa waxa weeyaan culus oo qowlkaasi uu ku sugan yahay ma hayan kutub dambe ayuunbaa iyaga laftoodana xukiya bay odhanaya ma odhanaya waa madhabkiisii ma odhan ma jasminaya xukiya can ibni binti shaafici marka halkana ibnu xasmi sidii buu da u qabaa alcaasi bilfitri laa qadaa calayhi kan kale ee markaa jaahilkaa isaga markaa salafkii qaar ka mida ayaa markaa khilaaf uu ku sugan yahayo mujaahid iyo cataa iyo curwo iyo isxaaq iyo iyagu waxay yidhaahdeen halkaa isaga markaa waxa weeyaan qalle laguma laha oo waxay uga qiyaas qaateen naasigii laakiin jumhuurku waxay dhaheen halka khilaaf farqi baa udhexeeya naasiga iyo jaahilka halkan oo jaahilkani nooc taqsiira baa ku jira oo de waxa weeyaan ramadaan ee soo gelitaankeedu wax qarsoon maahe haddii aanu maqal in la cilaamiyey de inuu dadka waraysto oobaa u suuragal ahay kan kale waa beriga maaragtay inuu waagii berye aan ogeyn iska cunayna inuu wax hubsado ayaa suuragal u ahay laakiin nisyaankii la yskama ilaalin karaya bay leeyiin markaa qiyaas maca alfaariq ayay gelinaya ومرضع خافت لدى الحبر فدت وما قضت والعكس للجل ثبت halkan wuxuu ka gelayaa almurdic waalxaamil wuxuu ihi wa murdicun gabadhii ilmaha nuujinaysay ee khaafat baqday ee nafteeda u baqday baa laga hadlay sida ay u soo socda ladalxabri ibn cabaas radi allahu tacala canhu agtiisa fadad fidye ayay bixinaysaa wamaa qadat qalana laguma le waalcaksu liljulli ka kaa cagsigiisuna jamaahiirtii fuqahada ayuu u sugnaaday walisiwa nucmaani nucmaan wixii ka soo haray waxaa u sugan in khaafat calaa waladiha haddii ay ilmaheeda u baqdo u baqdo oo nafteeda aanay u baqaynin ee ilmaha yar inuu caana ka waayo gaajo u dhinto ay uga baqanayso fadad fidyadii way bixin wa taqdii way qallaynaysaa lilmalaataas iyaduyo de waynaga hore usoo sheegno qadihii waa liljumhuuru maca abu xaniifa uu ku buu ku bilaabay xaamilkana way soo socota gabadhii murdicada ahay hadii ay nafteeda u baqato iyo haddii ay ilmaheeda u baqato labada jeerba ibn cabbaas wuxuu leeyahay fidyo uunbaa lagu leeyahay laguma laha qada laguma le saasaa markaa laga soo guuriyey cagsigana waa laga soo guuriyey weliba sanad fiican baa lagaga soo guuriyey in lagu leeyahay qade oo aan fidyo lagu lahayn waa laga soo guuriyey ibnu cumarna radi tacaala canhuma waxaa isagana ka asaxday fidyo un baa lagu leehay qada laguma laha cagsigana isagana waa laga soo guuriyey laakiin sanad aan qawi ahayn baa lagaga soo guuriyey jamaahiirufuqahaa markaa arrintaa ma qabaan qalla laguma laha ma qabaan murdicadu kama xoog kama kama xaalad dara mariidkii xanuunsanayay kii xanuunsanayba ha qalleeyaa la murdicadu markaa taa kama liideen kama darna oo waxa weeyaan dee shareecaduna de waxay ku socotaa maaragtay waxa weya axkaam masaa'il mutanaadira ah axkaamteedu isma khilaafto ama mutashaabiho isku mid ah mutamaaila ama kii awlaha ahaayee u baahan maarata u mudnaa in qadaha laga rido iyadoo aan ka ridin xaalkiisa uu ka khafiifsan yahay kama ridayso markaa jumhuurku iyagu saasay leeyihiinoo qadihii waa lagu leeyahay mar walba fidyadana ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ka hadleenna jumhuurku waxay leeyihiin waa markay ilmaheeda dee mariidkii unbay lamid waa fii xukmi lmariid waxay la tahay uun qof aan hadda xanuunsanayn laakiin isla haddaad soonto waad xanuunsan ilan gabadhani nafteeda u baqday markan leenahay macnaheedu waa maxay markay soonto ilmihiina uu jaqayo inay rafaadoy kadeedanto oo nafteedii halis gashay ka baqday wey markaa xanuun bay ka baqatay wey waa nooc markaa xanuunba wixii isu bedelaya aakhirka haddii laakiin ilmaha ay u baqato xaaladaa markaa waxa weyaan mariidkii ma shabahayso nafteedii uma baqanayso laakiin qof kale daraadiba u afuraysaa bu maadaama ay qof kale daraadii u afurayso xaaladeedu way ka cuslaanaysaa xaaladii naftiisa qofkii naftiisa u baqan markaasay yidhaahdeen fidyada ibnu cabaas iyo ay sheegeen ibnu cumar iyo xaaladaasaa lagu xambaarayaayo man aftara linafsin ukhraa ayaa fidyada lagu leeyaha qadihiina sidiisiibaa loogu leeyay abu xaniifa raximah tacaala isagu labada isku mid buu ka dhigay labada khawf mar walbana qaduun baa lagu leeyahay wax kale laguma lahago qowlkaa markaa ibn cabaas iyo ibn cumar iyo salafkii qaarkood waa laga soo guuriyey walow aanay sariix ku ahayn qaarkood waxaa laga soo guuriyey in fidye lagu leeyahay way qalaynaysaa iyo ma qalaynayso qaar badan lagama soo guurin ee waxay luntaha fidya lagu leeyahay fidya lagu leeyahay laakiin way qalaynaysaa mise ma qalaynayso allahu aclam isxaaq ibni rahaweyhi iyo iyagana si sidaa ku dhawaa laga soo guriyo inuu yidhi ha kala doonato inay qallayso iyo inay fidyo bixiso laakiin mashaahiiru fuqahaa qisaas kale isku wada raaceen oo ay markaa waxa weeyaan qabaan bima fiihim aahiriin wuxuu yihi wmurdicun khaafat lada alxabri fadat wma qadat wاlcaksu liljulli habat walisiwa nucmaani waa markaa saddexdii kale noqonayaan in khaafat calaa waladiha fidad fidyay bixinaysaa wa taqdii lilmala jamaahiirtu ibn cabaas iyo ibn cumar marka laga yimaado dee qadihii sidii unbaa loogu dhigay waxaamilun ka murdicin fii ma badaa laakinahaa limaalikin bilaa fida waxaamilun gabadhii uurka lahay ka murdicin unbay la mid tahay gabadhii markaa murdicada ahay fii maa badaa waxaa la soo sheegay tafaasiishaa ku jirtay khilaafkaa ku jiriy waxaasoo dhanba iyadii unbay kala mid tahay maxay u kala duwan yihiin uun laakinaha limaalikin bilaa fida fida waa jamcu fidya wax fidyooyin oo lagu yeelanayaa maalik agtiisa ma jirto yani sawaaun akhaafat calaa nafsiha aw calaa waladiha maalik halkan iyadoo xaamilada ma kala saarayo kaafat alaa nasihaafat calaa nafsiha iyo khaafat calaa janiiniha ama calaa xamliha ma kala saarayo oo iyadoo mar walba mariid buu ka soo qaaday mar walba mariid buu ka soo qaadayaayo de haddii ilmihii ku jiray uu wax noqdo iyaduna halis bay gelaysa oo mar walba iyadii markaa kadeed unbuu ku keenayaa markaa wallaci iyo waxyaalihi lamidkaa ah. waxaa yani aada u hariib ah gabadhii wallacdayee markay wallacday eh, maaragtay soomi kari weyday waa xanuunsanaysa ma xanuunsanayso in markaa la yidhaahdo aayaddii ma soo gelayso eh, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra ma soo gelaysa in la yidhaahdo oo la yidhaahdo iyada markaa waxa weyaan fidye un baa lagu leeyahay laguma laha waxay noqonaysaa nooc markaa waxa weeyaan naski waadixa laga tegayo meel kale loo cararay wuxuu yidhi wa xaamilunka markaa maalik saasuu leeyahay xaamiladu iyadu laba xaalo ma kala laha wixoodu waa xaalad qura uun marba hadday baqatay iyadiibaa halis ku jirta iyadiibaa markaa waxa weyaan loo baqay qof xanuunsanaya weeye xanuun bay qabtaa qallun baa lagu leeyahay walam yajib tataabucu alqadaa wacan qowmin wujuubun ka caliyin walxasan walam yajib ma waajibin tataabucu lqadaa'i qallaha in laysraacraaciyo waajib maaha maalinta darsoontaad haddana iska afuri maalmo kale haddana maalin kale aad qalay oo shan maalmood ugu lahaa inaad bilo kala duwan ka qallayso waa caadi wa can qowmin qolo waxaa laga soo guuriyey wujuubun tataabuci inuu waajib yahay ka caliyin walxasan sida cali bin abi aalib iyo xasan albasri oo kale waxay yidhahdeen haddii shan maalmood lagu guulayay maalan shantii xidhiir ha ahaato dii toddobaad xidhiir aad maarata afurtay toddobaad xidhiida ah, qallee laakiin jumhuurku taa qabaan in qofku maalintu doonamaalintudoonamalint doona iska afurayo ayay qabaan inta ramadaanta kale aan la gaadhin uun waa inaad iska dhamayso wamuhmilun liramaضaan athani zaada fidaan lisiwa nucmaani wamuhmilun qofkii haddaba ihmaaliyey dayacay soonkii inuu qalleeyo liramadaan athani ilaa ramadaan athani ilaa ramadaankii qofkii dayacay ee qallay waayey zaada fidaaan wuxuu soo kordhinaya soo kordhinaya marka lagu yidhi waxaad fahantay qalluhu halkiisii oo sidii baa qallihii loogu leeyay ee tani waa ziyaado zaada wuxuu soo kordhinayaa fidaaan buu soo kordhinayaa isfurasho oo fidyadiiya lisiwa nucmaan cinda siwa nucmaan wixii abu xaniife ka soo haray weeyaan oo saxaabada dhowr saxaabi ayaa laga soo gurinayaa ilaa lix saxaabiyabay sheegeen qaarkood ayaa fatwooday qofkii rabadaantaa kale ay ku gaadhaa in fidyo uu markaa waxa weeyaan ay ku waajibayso eh, abu xaniifana raximah llahu tacala mar haddii fidyada masna aanu sheegin eh, maarata aaaartaana inaanu maarata waxaa laga yaaba aanu ijmac ka fahmin ay saxaabadu ku ijmacsan yihiin wuxuu yihi iijaabkaasi ma ma sugna bukhaarina tarwiibaadkiisa waa laga fahmaya inuu qowlkaasi uu qaadanayo inaan fidyo aanay meeshaa jirin aqallo uun qofkaa lagu leey wlyufda maytun kana da imkani wmalikun yashriu kanucmaani wasiyata wshaafici qaala lweli saama wada fi nadri cinda alxambali walyufda fidyaha laga bixiyo iska dhe fidyaha laga bixiyo maytun qof dhintay oo qalo lagu lahaa oo kaana daa imkaani ahaa mid markaa imkaan yani mid ay u suurowday inuu qaleeyo laakiin aan qalay qof qalo lagu lahaa oo ay u suurowday inuu qaleeyo oo aan qallayna sidaa ku dhintay maxaa la samaynayaa fidyaa laga bixinayaa fidyadu intayd leegtahan way noo soo socota wa maalikun imaam maalik yashrudu wuxuu shardinayaa ka nucmaani nucmaan xaaluu la mid yahay wasiyatan dardaaran waa hadduu sii dardaarin u yidhahda iyagu xajka iyo noolu taasay qabaan iyagu wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca cidina cid kama cibaadaysato marka waxay iyagu leeyihiin waxani waa cibaado isagii baa dayacay oo ka tegey hadduu sii dardaarmayna waa cibaadadii dee maarata fidyadii waa laga bixin haddii aanu sii dardaarminna dee isagaa iyo markaa xool ilahay baa la isu daynayaa ilaahay baa kala xisaabtamay laakiin qof qof ka cibaadaysanaya ma jirtaba iyagu yidhaahda qolyahan kalena aaaar arrintaa ku soo aroortay ayay markaa cuskanayaan ay leeyihiin me fidyadii waa sharci wey xanaabiladii waa kugu soo haray iyo xanaabiladii shaafiyadii xanaabilada ku saaray oo iyagu fidyadii ogol washaafici qaala lweli saama shaafici wuxuu yidhi weligiisa ayaa ka soomayo xadiidkii man maata calayhi siyaamu saama canhu weliyuhu ayuu qaatay laakiin waa qadiimkii waa qadiim shaaficiy imaam nawowi baa rajaxay markuu tarjiixinayana macnaheedu ma aha fidyadii waa layska daynayaayo waa laga soomayaa maaha ee waxa weeya fidyadu waa halkeedii way bannaan tahay ee haddii la doonana waa laga soomay labada mid ahaan baa la samay ee qowlkan siyaamka taqriirinaya ma diidayo fidyadii takhyiir buu gelinayaa inaad ka soontaana way kuu furan inaad fidyadii bixisaana way kuu furan buu leeyahay wadaa fi nadri cinda alxambali kan ah welibaa ka soomayadu xambaliga agtiisa marka la joogo waa nadarki ee aha soonkii kale ee markaa fardiga ahaa ma aha oo markaa ibn cabaas iyo markaa waxa weyaan riwaayo ka soo aroortay ayay markaa cuskanayaan markaa nadriga ka hadlaysa marka waxay leeyiin waxa la iska soomaya waa nadriga wixii kale waxa weeyaan fidyadaasi ayaa waajibaysa soonkii kafaarada ahaa iyo soonkii ramadaanta iyo kuwaasi fidyaa waajibayse layska soomi maayo weliga halkan laga hadlayaana eh, waa qaraabadii weeyaan waa qaraabadii xataa inaabtigii iyo inadeerkii iyo abrawadaagii iyagu soo gelinayaan shaafici walaa wujuuba in ila lmowti istamar cudrun wa taawuusun biicaamin amar halkan markaa markuu inasoo yidhi walyufda meytun kaana daa'im kaana waa kii yii fidyada laga bixinaya muxuu yidhi waa qofkii ay u suurowday inuu qalleeyo kii aanay u suuroobin buu hadda ka hadlayaayo muxuu yidhi walaa wujuuba wax waajibayaa ma jiro in ila lmowti istamar cudrun haddii cudurdaarku uu socday ilaa intuu qofku ka geeriyoonay xanuun buu u afuray haduu doono bilo kadibba ha noqoto isagoo aan kama bogsin ama musaafir buu ahaayoo safar buu u siduu safar ugu jiray ee aanu muqiimba u noqonin ayuu geeriyooday marka cudurdaarkiisii mustamir buu ahaa cudurdaarkiisii meesha kamuu bixinba wakti uu qalleeyo oo bilaa cudurdaar uu yahayna may dhicin kaa isaga wax alle wax lagu leeyahay ma jirto waayo waktigii sharcigu uu ku waajibiyey wixii sharcigu ku waajibiyeyba muu tamakurinoo umay suuroobin walaa wujuuba wujuub ma jiro in ila mowti istabara cudrun haddii ilaa geerida qofkan cudurdaarkiisu uu markaa si joogto sii ahaa wa aawuusun imaamkii aawuus ibn kaysaan asancaani raximah llahu tacaala ardayd ibn cabaas weeye biicaamin amara waa laga quudinayaa buuli oo fidyadii baa laga bixinayaa buulio icaam buu isagu amar ku bixiyey laakiin jamaahiirtu waana sida qawaaciddii shareecadu ay keensanayso qof aan tamakunin oo imkaankiiba aan helin waxba lama weydiiyo wshaykhu wshaykhatu yuftiraani in casura asawmu wayaftiyaani washaykhu odaygii iyo washaykhatu islaamtii labadii qofee duqaha ahaa ee gaboobey baa laga hadlaya ee markaa soonkii markaa keri waayey yuftiraani way iska afurayaan in casura asawmu soonkii haddii uu cuslaado oo dhibaato uu ku keenayo mashaqo uu ku yahay wayafdiyaani fidyana way bixinayaan fidyana way way ku waajibaysaa liayri maalikin wey ciddii aan maalig ahayn maali isagu ma waajibinaye waa mustaxab buu leeyay oo de waxa weeyaan nas sariixa odaygii islaantii aan soonka karaynin fidyo ku waajibinayaa ma jiro ee waxaa la hayaa uun waa aharkan ibnu cabaase wacala ladiina yutiiquunahu fidyatu acaamu miskiin uu yidhi marka aayaddu waa la nasakhay waxaanay u soo hadhay odaygii iyo islaantii iyo kuwaas aarkaa ibnu cabaas waa ahar mawquuf marka xukmu rafci miyaa la siinayaayo miyaa la waajibinaya mise lama siinaye waa uun hadal ibn cabaas yii ijtihaadkiisii imaamu maalik markaa isagu arrintaasi wax lagu waajibiyo ma hayo wlftida imika waa laga hadlaya fidyadii maanto dhan laga soo hadlay intay noqonayso marka waxaa la raacin doonaa halkan odaygan iyo islaamtan aan soomi karayn waxaa la xukuna qofkii xanuunsanayay ee aan la filanaynin inuu xanuunka ka bogsado dadkan gabowba haya iyaga sooma gabowgiina lama filanayo inay ka bogsadaan xanuunkii aan la filanayn in laga bogsadaan waa saas oo kale wuxuu i waliftidaa fid fidyadan la bixinayaa waxaan la isku furanayaa bimuddin waa combo ama mud markaasi waxa weeya raashina mudku waa labadan gacmoodoo laisu ge mudk marka labada gacmod lasu ge maaha in sidan imka la odhanayo yani weel buu ahaa weel wax lagu beego wax lagu miiso oo eh, cabirkiisu qiyaaskiisu ay eh, qof muctadila labadiisa gacmood wax ay qaadaan oo kale qaadi jiray weeyaan weel buu ah sidiisa marka mudkii nooca aha ayaa la bixinay marka waxay ku qiyaasaan eh, marka dee saacii la yidhi waa laba kiilo iyo afartan garaam wuxuu noqonayaa shan boqol iyo toban garaam laakiin saynu sheegnay waa waxa weeyaan waa qamxi waa waa qamadihii waxa sidaa loobi waa qamadigi marka in qamadigi qofku intuu eego de marka wii kale wuuu ka noqonay uu markaa eegay noqonaysaa weel noocaas in de nimankii farsamo yaqaankii la ihahdo inta maalan shan boqol iyo toban garaam qamxiga jayidka nooca fiican lasoo miiso in markaa la yidhahdo bal weel intaan qaadi kara sameey kadibna markaa waxyaalihii kale raashinka noocyadiisii kalena lagu eego inta uu markaa ka noqonay wuxuu yii waliftidaa bimuddin mud baa markaa la bixinaya wlxanafiy xanafigii isagu yaxudu wuxuu ku xadaynayaa fidyada bimili fitratin wii firada irada waa wi akaatufirada la bixin jiray waa saaci saaci firada la bixin jiray isagu waa kii hadday tahay burna waa nisfu saac lahaa wixii kasoo hadhayna waa saac markaa isagu saasuu leeyaho haddii uu yahay bur waxaa la bixinayaa yani qamadi hadduu yahay waa nisfu saacin haddii wixii kale uu yahay waxa la bixinayaana wax weeyaan saac dhammaystiran saasuu isagu odhanaya oo akaatulfidridibu uga qiyaas qaatay qolyahan kalena waxay leeyihiin icaam baa layna faray marka wax raashin noqon kara ee ugu yaro magacii maarata ku dhawoobayo ayaa la bixinaya waa gudka marka waman ya fii ramadaana kafara liljulli eh, in lam yakun miman cudira waman ya qofkii jimac sameeya fii ramadaan fii nahaari ramadaana weeye maalin ramadaana kafara kafaara ayaa lagu yeelanaya ku waajibaysa marka waa ramadaan dhexdeed lakin qadihii ramadaanta maya qataadun baa laga sheegay qadaa ramadaan in markaa maaragta ay kafaaro ka waajibto waman yataa fii ramadaana ramadaan dhexdeed maalin nahaar ramadaana qofkii markaa sameeya markaa waa jimaac kafara kafaara ayaa ku waajibaysa liljulli cinda jamaahiiri lfuqahaa weeye in lam yakun wa haddaanu kamid ahayn miman cudira dadkii loo cudur daaray dee markood horeba iftaarka loo ogola haddaanu qofku ahayn kafaara ayaa ku waajibaysa marka dee naskii baaba kuso hor xadiidkii liljullidaasi waxa khilaafka alla yar ishaaraya ibnulmundir raximah llahu tacaala ayaa hadalkiisa laga fahmayaa ana aa'ifatan khaalafuu fii dalika falam yuujibuu alkafaara kafaara inaanay markaa waajibin kafaarada markaa aa'ifada uu sheegayna waa saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo nakaci iyo qataada ayuu sheegay marka hadalkiisa siduu u dhacayo Eh, waa in marka inaan markaa kafaaro lagu markaa qada baa lagu leeyahay bay sheegeen kafaaradii markaa way ka aamuseen markaa wuxuu markaa isagu ibnulmundir hadalkiisu markaa u socdaa in qoladaas ay markaa qabaan inaan kafaaro lagu lahay markaa qataadu ku daray eh, meel kalena wuxuu ku sheegay qadaa ramadaan haddii jimaacu qofku sameeyo qataada inuu yidhi kafaaradii waa lagu leeyay marka hadduu qadaa ramadaan kafaare ka waajibiyey maxaa soo baxaysa ramadaantiina inay uga awreysan tahayna markaa bal mararka qaarkood way iska dhici kartaa aahaarta salafkii laga soo guurinayo inay wax sheegaan waxna ka aamusaan marka haddii hadalkooda uu yidhi ahaa qofkii markaa jimaaca sameeye qabaabaa lagu leeyahay macnaheedu ma kafaaro laguma lahaba kolley ibnulmundir hadalkiisu siduu u socdo wuu ka fahmay inay leeyihiin laguma leh laakiin saan sheegnay qataada dee markaa eh, tanaaqud baaba ka dhaxaynay wuxuu yihi wadaaka kafaaradani libni haabitin wa maaliki abu xaniife iyo imaamu maalig agtooda fii ramadaana marka ramadaan lagu jiro cama xukunkaasi wuxuu caam yeelaya kafaaradu ay ku waajibaysaa kulla haatiki mid kasta oo hadkiisay hadkigu waa in de waxa weeyaan shaygii lagu xadgudbo oo waxa weeyaan xurmadiisii meel lagaga dhaco cid kasta oo xurmadii bishii ramadaan ku xadgudubta oo iska afurta bishii ramadaan cudur ayaa kafaarada lagu leeya kii iska cunay iyo kii cabay ehm, kii ogaan markaa wa iska day niyadiiba iskaga tegay saas markaa waansamey qof kasta oo markaa waxa weeyaan ramadaantii cudurdaar la-aan soonkeedii u jabiyey kafaaradaa waa lagu leeyahay bay yidhahdeen xanaabiladii iyo maalikiyaduna waay xanaabiladii iyo shaaficiyaduna waxay leeyihiin jimaacay khaas u tahay waa tankiixulmanaad marka laysku hayaayo qisadii dhacday ninkii arrintaasi ay ku dhacday deetana lagu xukumay ehm, kafaarada lagu xukumay kafaaradan maxaa loogu xukumay baa la isku haya ma inuu soonkii ramadaan jimaac ku jabiyey mise inuu soonkii ramadaan jabiyey halkaasaa markaa khilaafku uu salka ku haynay walam yadir ilaa ladabni anasi wadun walaa siwaahu in shaksun nasi walam yadir dhib keeni maayo ilaa ladabni anasi imaam maalik agtiisa mooyaane wadun jimaaci walaa siwaahu iyo wax kala toona in shaksun nasiya haddii qofku is ilaawo qofkii ilaawo oo deetana uu iska qadeeyo intuu quraacdo ramadaantii haddana qadeeyo haddana casarkii wax iska cab oo mar damba xasuusto inay ramadaan ahay oo uu soomanaayo soonka habeennimadii uu sii niyeystay soonkiisii waa caadi wax dhibaato ahna ma laha haddii xataa uu jimaaco lakin jimaacadu de khilaaf baa ku jira uu soo socdaa markaa imaam maalik isagu wuxu ninkaasi ma soomin nisyaan buu cibaadadii uga tego cibaadadii wuu ilaawey waa salaad la ilaaway oo kale waa lasoo qalleeya ninkani markaa ma soo ilaain soonka xaqiiqatu soom maxay ahayd alimsaaku min alfajri ila alquruub in la afxidhnaado waa beriga ilaa qoraxda ay ka dhacayso hal facal miyuu ninkani sidaa sameeyey muu samaynin marka cibaadadii ma samayn buu ley qofkani xadiidkii soo arornay maxaa laga yeelayaa xadiidkani waa mukhaalifun lilusuul asalkii shareecada laga in laga rabo inuu la yimaado ahay buu khilaafsan yahay maarata waxa weeyaan agtiisa ladhista muqta imaam maalik yani xadiid caan ahoo dad badani ay soo wariyeen oo caynkaasna ah uma arkin marka xadiidka inuu asalkan uga tago lamay noqonin imaam maalik raximah llahu tacaala marka isagu ma qaadanin laakiin jumhuurku waxay leeyihiin nacam asalku saasuu ahaa laakiin xadiidkan baa soo arooray xadiidkiina waa faabid oo wuu sugan yahay saxaabo ku dhaqantayna waynu haynaa ibnu cumar baa kamida radi allahu tacaala canhuma reer madiinana wuu ahaa markaa waa lagu dhaqmayaa wuxuu yidhi walam yadir dhibkeeni maayo ilaa ladabni anasin agtiisa mooyaane wadun walaa siwaahu jimaac iyo keyrkii toona in shaksunasi qof haduu islaago wa cindahu imaam maalig agtiisa yucfaa bihi takfiiru waxaa lagu dhaafayaa kafaaradii ilowgaasi wuxuu qofka uga shafaaco qaadayaa uun kafaaradii de kafaaradii way ka dhacaysaa inhatik ma ahe qof xurmadii ku xadgudbay ma aha markaa kafaaro lagu yeelan maayo lakin wixii qadihii waa lagu yeelan wlwadcu jimaacu cinda axmedin axmed agtiisa yadiiru dhib buu keenayaa kalcamdi weliba sidii camdiga oo kale oo markaa jimaaca camdigii muxuu keeni jiray soonkiina inuu buro kafaarana ay waajibto xanaabiladii markaa waxay yidhahdeen waan is ilaawey laga dhegaysan maayo waxa kafaaradina waa lagu leeyahay Eh, qadihiina waa lagu leeyahay maxaa yeelay taas waa culustahay bay xanaabiladu leeyahy inuu qofku is ilaawo hawshaasi uu ku dhaco inay rabadaan tahayna uu ilaawo waxa weeyaan waa wax aad u naadir ah markaa markaa kafaaradi waa lagu leeya wlmar'atu cinda shaafici shaafici agtiisa qofkii dumar ahayd haddaba ajmaacu ku dhacay maa kafarad qadu weligeed wax kafaaraanbay bixinin wain tuaawici xataa haddii ay markaa iska ogolaato oo aanay arrinta diidanayn oo aan la qasbin kafaaro laguma laha buu leeyay shaafi waana arrin uu la gaarya saddexdii kaleba waxay leeyihin waa laba qof oo mukalaf oo waxa weeyaan dembigaa weyn ku dhacay oo rabadaantii sidaa ugu xadgudbay waa siman yihiinoo waa isku mid shaaficiyaduna waxay ka eegeen xadiidkiiyo dee waxay yidhahdeen ninkani markuu yimid rasuulka sida yidhi laguma odhanin iyadiina intaasoo kalea lagu leeyay wixiina waa qoys marka waxaad mooddaa inay shareecadu qoyskii ay wax un ku wada waajibisay waayo haddaana haddaba qoyska inuu zine iyo waxaa ku dhacay ka waran tanuu xukunku ku soo baxayo qolyaha kalena waa la hoos gelinaya markaa gabadha iyadu weligeedba wax markaa waxa weeyaan kafaaraa bixin mayso halkaasaa markaa ka soo baxaysa xataa haddii eh, sida muctamadka ah haddii isagu uu cudurdaar leeyo mariid baabu ahaa ama safar buu ka soo galay iyaduna bilaa cudurdaar bay ahayd fa jaamacaha isagu marka wa iska afurnaa maalan isagii marka waxba lagu mara soo ma ila waa shaaficiyadu watii iska ogolay inuu iska afurnaado inta u hadlay iyadiina waa dembiile hadday mutaawica ahayd oo aanay maaratay mukraha ahay haddana waxba lagu yeelanayo marka waa un masalo dee yar hariib ah marka shaaficiyada lagu soogo naskaasay marka iyagu ku dhageen laakiin jamaahiirtii kama yeelin wlmar'atu cinda shaafici maa kafarat qatu weligeed kafaaro bixin mayso wain tuaawici haba ogolaata waqis calaa kafaarati ihaari fi ljinsi wtartiibi wlaqdaari waqis waxaad ka qiyaas qaadataa calaa kafaarati ihaari kafaaradii ihaarka ka qiyaas qaado fi ljinsi xagga jinsiga nooca la bixinayo raashinka la bixinaya noocu noqonayo wtartiibi in maarata raashin maaha afwan raashin maaha waxaan ujeedaa yani ajnaas bay dee kala leedahay cidku raqaba iyo waxaas ila aakhirihi khisaash jinsiga khisaashii wey watartiibi iyo sida ay u kala dambaynayaan maxaa lagu bilaabaya maxaa lagu xijisiinaya walaqdaari iyo mid waliba qadarka uu markaa yeelanayo halkaa ka qiyaas qaado dee dagaalkiina lama gaarina uu soo socdo halkaasaa lagu tafsiiliye halkaa ka qaado marka mar hadday iman doonto waxba halkan kusii qadiimay lagu leeyahay dhinac kale hadii la eegana dee nadmiga qaybtaasaa ka horreysay qaybta inaynu hore u sheegna waa malaynayaa nikaax buu nadmigu ka bilaabmay kitaabka kadib haddana dib loo soo bilaabay marka xaaladu waa iska caadi wa maalikun haddaba imaam maalik fii haadihi halkan marka la joogo khilaafan limaa fi hihaar wey isagoo khilaafaya wixii hihaarka isaga kaga sugnaa yukhayiru takhyiir buu gelinayaa oo saddexdii khasladood idqu raqabihii iyo idcaamu sitiinkii iyo siyaamu shahraynkii takhyiir buu gelinayaayo mid doora buu odhanaya oo riwaayadda xadiidka abu hurere kuso aw isugu cadfaysa oon riwaayadda mashhuurka ahay taasuu markaa qaadanaya wa qadarahaa qadarkeedana yuqariru wuxuu u taqriirinayaa ka shaafici sida shaafici uu u taqriirin doono dihaarkaad halkaa ku arki doonto marka halkan la joogo shaafici siduu halkaa yidhi bu isagoo halkan odhanaya oo waa iswaafaqayaan isagii shaafici marka kafaaratu dihaarka ay tahay kafaaratuljimaaca markay tahay xaggii qadarka icaamka weyaan da inta kale waa iswaafaqsan tahay idquraqaba waa lasku wada waafaqsan yahay siyaamu shaarikna waa lasku wada waafaqsan yahay ee icaamka intee miskiin walba la siinayaabaa khilaaf ku jira laakiin halkan marka la joogo sida shaafici halkaa odhan doono ayay shaafici iyo maaligba kafaaratuljimaaca odhanayaan weeyaanu waa mudkii mud baa ino iman doona mudkaasunbaa la wada bixinaya wa kurirat waa lasoo takriirinayaa kafaarada in ilfasaada karara haddii fasaadka uu soo celceliyo yani hadduu dhowr maalmood jimaac ku jebiyey dhowr kafaarood baa lagu yeelanaya laa xanafiyan maya hadduu yahay xanafi lam yakun ka xanafigaasoo aan ahayn qad kafara midkii hore bixiyey xanafi aan kafaaradii hore bixin hadduu adana kala jimaaco kafaaro labaad ma noqonaysee way istadaakulayaanoo hal kafaaro ayuunbay isku noqonayaanoo sidii xuduudda ayuu uga qiyaas qaadanayaayo kafaaradii eh, dhinac waa cibaado dhinacna waa cuquubo iyo ciqaab marka dhinac cibaadaadkii waajibaadkii ka shabahdaa dhinacna xuduuddii bay ka shabahdaa xuduuddana qofku hadduu wax waajibiye sameeyo haddana sameeya intankii hore lagu oogin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba hal xad uun bay noqota way saddex gasha marka kafaaradii ma xagganaa la ilxaaqinaya mise xagganaa la ilxaaqinayaa shaaficiyada laftooda waa iskhilaaftaa qadiim iyo jadiid baa iskhilaafa laakiin de jadiidkun baa lagu socdaay labadii madhabee xanaabilo iyo maalikiya iyo shaaficiyadii markaa jadiidkoodii isma hoosgelayaan bay waxaa la eegaya xaggii tacabudkaa la eegaya xanafiyaduna xaggii cuquubaday eegay wasaqadad way dhacaysaa bilcajzi bay ku dhacaysaa in la keli waayo kafaaradii cinda axmed axmed agtiisa wa fi lmuxallaa waayahay horta intaas halkan muxuu leeyahay haddii qofkii saddexdii uu kari waayo idqu raqabihii ma karo siyaamu shahrayn ma karo idcaamu sitiinna ma karo kafaaradii markaa way ka dhacaysa lama odhanayo markaad mid hesho samee shaaficiyadu laftoodana waa qowl ku jira laakiin sida muctamadka waa inaanay dhacayn khilaafkana xadiiskiibaa markii ninkii maaragtay uu yidhi intaana ma karayo iska fadhiisa waa tii layidhi waa tii raashinka la keenay waa tii layidhi kan bixi waa kii reerkayga cid ka bahaari ma jirto waayo haddaba reerkaagaba sii unbaa layidhi dee qofku wuxuu reerkiisa ku bixiyey kafaaro ma noqdee qofkan kafaaradiisii meeday marka qolyahan kale waxay leeyihiin dee waa fii dimatihi xanaabiladiina maxay leedahay looma sheegin oo laguma odhanin dimadaada waxbaa saaran laguma odhanin marka qofku haddii aanu karaynin inay ka dhacayso ayaa halkaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen wa fi lmuxalla bilmacaasi fasada intaas marday shadagala socto waynu iska raacinaynaa muxallaha waxaa ku sugan bilmacaasi fasada waa masale adag wey soonku macsiyada wuu ku jabaa qofkii isagoo sooman haduu dambi galo isagoo soonkiisii xasuusan hadduu been sheego ama gabadh ka xaaraana eego nafro xaaraana ama namiimo ka shaqeeyo ayi macsiya dembi noocu doonaba ha noqdee hadduu dembi uu galo isagoo soonkiisii xasuusan soonkiisaasi wuu buray oo wuxuu noqonayaa cibaado uu dembi kula dhex yimid dabeetana markaa waxa weeyaan wax asaxaya ma aha marka waa arrin aad iyo aad u culus dee in markaa waxa weyan aad laysu ilaalin hadii khilaafku yani khilaaf adiyo jeer shaadba ha noqday inaad iska ilaalisaa way fiicanta iyado marka horeba de dembiga in la iska ilaaliya ay ahayd haddii haddana qowlkaasi uu jiro soonkii wuu ku jabayaa in markaa aad laysu sii ilaaliyo ayay noqonaysaa lakiin jamaahiirtii dee kuma waafaqsano aljiha munfaka ayay leeyihiin arrinta waxay hoos imanaysaa halinahyu yaqtadi lfasaad halkaayay markaa hoos imanaysaa halkaa ha ku joogo slى اllah wslm lى nabiyina mxamedi wاllah aclam